بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق dalaaqii buu ku saabsan yahay oo ah firaaq bayna zawjayn labadii isqabtay oo kala tagtay ama bilafdi dalaaq ha ku kala tagaano ama ha ku kala tagaano khuluc ama fasax waxyaalaha la yidhaahdo firaaqu waa badan yahay ee kala taga keena korkana dalaaq baa lagawada yihahdaa laakiin masaa-ishaa kale oo dhan way soo warageli doontaa marka dalaaqu bacda nikaax ayay culimadu keenaan markii nikaaxa laga soo hadlo oo muqadimaatu nikaax gabadhii oo la fiiriyo oo laiska fiiriyo oo la doonto oo la raadiyo oo daatudiin la raadiyo oo la guursado oo xuquuqdeedii iyo muhuurteedii iyo cursigii iyo howlahaasay usoo socdaan kadibna waxaad la hadiyeen kitaabu dalaaq marka in labadaa qof haddii ay wada noolaan waayaan oo ay suuradu weyda inay si wanaagsan wada noolaadaan xal lagu xallinayo weeyaan labadaa qof inay kala karaan imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan macruuf lagu wada joogo iyo tasriix iyo kala tag si ixsaan oo wanaag culimmadu waxay ku darooriyaan alaxkaam atakliifiya alkhamsa dalaaqay ku darooriyaanoo marbuuba waajib noqonaya oo inuu ninkan iyo gabadhan ay kala baxaan waajib ay noqon marbuu sunno noqdaa marbuu xaaraan noqon marbuu karaahiya noqon marbuu mubaax noqon hadba xaaladahaas meesha yaalla umayna u quduucayaan u noqonayaan masaa-ishii dalaaqa fara badan musanifku soo wadaa wuxuu ku bilaabay taxriim dalaaqi alxaa'id markii gabadha la furaayo dalaaq sunni iyo bidci u qaybiyaan culimmadu waa inuu ku dhaco wifqi shareeca balba hadduu furin ka dhacayo oo ah in gabadhii la furo ayada oo daahira oo oon xayd qabin duhrigaasna aan lagu galmoonin si ciddadeediiba ay u bilaabato oo duhrigaas ooga bilaabato waballiquuhunna liciddatihinna haddii ay xaamilo tahay iyaduna xamligaasi markay dejiso micdada kaga baxaysaayo waa loo furay laakiin in xayd iyadoo ah la furo xaydo ama lagu furo duhriga ugu galmooday ama dalaaqu uu dhaco lafdu alaain uu ku dhaco saddex dalqadood israaciyo arrimahaasoo dhanba waa laga fiican yahay taxriimu alaaqi alxaa'idi gabadh caadadii qabtay in la furo xaraam wey biqayri ridaahaa ridaheedii iyo ogolaashaheedii la-aantiis marka bikayri ridaa haadaasi waa macnaha laga fahmi karo cilatu taxriim in gabadha culays iyo darar ay ku noqonayso ay ku dheeraanayso ciddada hadday iyadoo xayl qabta la furo ilaan xaylkaasi lama tirinayeen muddadaa xaylka xisaabta kuma jirto duuriga dambay ka bilaaban marka darar iyo culays buu ku yahay laakiin hadda iyada ay cogsato oy ogolaato oo xaggeedaba uu ka yimaado marka waxaa weeyaan wax darabah markaasi meesha yaalla ma jirto ninkaa wixii isaga fuuli lahaa iyada ayaa ku wareegtay markaas galada ribaahadas waa masale yani nooc tacliila ah ku jira nooc tacliila ah ku jira limaada xurim waxaa loo xarimay in la furo iyadoo xaa'ido ah gabadhii bay culays ku yahay oo raalliga ka ahayn haddiise raalli ku noqotay in gabadha ayadoo xeel qabta aan la furin hadday dhacdan aan la soo celin wuxuu yidhi wa annahu low khaalafa haduu khilaafa amarkaas iyo taxriimkaa deena gabadhi uu gabadhi furo waqaca talaaqu talaaqi waa dhacayo wa yu'maru birajcatiha soo celinteedana waa la amraya waa masale khilaafiya dalaaqi ma dhici mise ma dhacaayo jumhuur ahlicilmigu talaaqa dhacayo oo weliba dalqada la xisaabayo ayay qabaanoo haddii hal dalqa lagu furo iyadoo xaaydoa way tagtay laakiin rajiye ayaa la amraya soo celiyo laba dalqadooda kala soo haraysa bacdu ahlilcilmi oo daahiriyada ay kamid yihiin inay dhacaynin bacdu culamaa almucaasiriin baa kamida ah sheekh uthaymiin iyo kamid yihiin maxaa waxay dhacday calaa khilaafi sharci sharci wax khilaafsan buu ahaa ma dhicin marka waa marduud man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun mucamala sharciga waa fasirin marka marduud wey lafdiga xadiidka cabdulaahi bin cumar ku saabsan ee ku iwile ee fal yuraajicahaa nabigu yidha soo ceshado ayay jamhuurku berishanayaan muraajaca waxaa la yidhaahdaa islaama furay oo dalqadeedii dhacday ayaa rajciye lala imaan karaa oo lasoo ceshan karaa hadduu dalqadiga ay dhicin rajciye lama dheheen bay leeyihin markaasay qabsadeen qoladan kalena waa ka jawaabayaanoo fal yuraajicadaas waa rujuuc luqawi ah yacani waxba kama fure reerka ku soo celiyeen bay ka dhigan tahay in muraajacooo dhanna aan dalaaq dhacay ugu xumaarinna qur-aanka ka hereen markuu ilaahay ka hadlaya subxaana wa xataa tankixa zawjan hayro fain dallaqaha falaa junaaxa calayhima an yataraajaca oo naagtii la furay ee dalaaq baayna lagu furay ee layidhi ninkii ninkii furay kuma noqon karo ilaa nin kale uu ka guursado ninkii kale markuu guursadooba waxaa la yidhi fain dallaqaha kii dambe hadduu furan falaa junaaxa calayhima an yataraajaca waxaa taraajacaa laleeyahay waa bayna hadihi almar'a wa bayna zawjiha aluula awal ninkeedii hore walaa junaax alayba yataraajaca nin baana u dhaxeeyey rajiye meesha ma taalo marka rujuucun baa loo wadaa rujuuc oo dhanba rajiye ma noqdo iyo dalaaq macnaha ma dhaqdo marka dood baa ka jirta calaa kulli xaal masalada waa niqaashkeeda laakiin inuu dhacaayo ayaa xadiida cabdullaahi bin cumar uu ku cadyahay oo weliba dalqadaas la tirin oo saddexdii dalqadood mid ka midoo tagtay ugu xumbaari sidaasaa marka xadiid korasiis قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع نافع مولى بن عمر المدني عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه طلق امرأته حاسيس بو فray waxaal iyo xaayidun ayadoo xayd qabtaa ayuu furay fii cahdi rasuulillaah xilligii nabiga calayhi salaam fasa'ala cumar bnu khadaab baa weydiiyey rasuul allahi sala allahu calayh wasalam can dalika arrinkaas oo fatwadii cabdullaahi bin cumar nabigu weydiin lahaa aabihii baa weydiiyey tawkiid cilmigi oo cilmigii inuu iska wakaalo noqon karo oo qof wakiil laga noqon karo marka nabigu u su'aalay faqaala lahu rasuulullah nabiga calayhi salaam asagana cumar buu soo wakaashay inuu gaarsiiyo wuxuu yidhi murhu amar cabdullaahi binu cumar falyuraajicaha gabadhaha soo celiye falyuraajicaha laqada marka way dhacday muraajaca laakiin u banaan rajciyadu hal iyo laba iyo haddii gabadh lagu furo wax rajciya la yidhahdaa banaan inta ciddada ku jirto haddii laakiin ciddada ay ka baxdo talaaqii wuxuu noqonayaa daa'in buu noqon baynuuna suqraa baana la yidhaahdaayo nikaax cusub iyo meher cusub iyo arrimahaasaa bilaabani waa warka inuu haddana mar labaad u nikaaxa weeye haddii ciddada ka baxdo laakiin inta ciddada ku jirto wax rajciya la yidhaahdo ayaa bannaan rajciyadaasna waa awood ilaahay uu siiyey sawjka walow gabadha iyo reerkoodana ha diidaaneen ilahay baa wuxuu leeya wa axaqu biraddihinna fii daalik murhu falyuraajicahaa soo ceshado uma liyatrukahaa ka tago gabadhii markuu soo ceshado ha daayo xataa tadhura xaydkii uu ku furay ilaa ay ka daahir noqonayso uma taxiida haddana ay ka xaydayso uma kadib tadhura ay ka daahir noqonayso marka waxaa la yidhi masalada tacsiir baa la sii socota mukhaalafadii cabdullahi bin cumar ula yimid asal waxaa ku fillaan lahayd xaydkii gabadha inuu markuu soo celiyo xaydka ka baxo duhrigaasi isagoo ugu galmoone inuu furo ayaa ku filan lahayd laakiin maadaama uu mukhaalafo la yimid oo gabadh xayd qabta uu furay caado qabta ayaa waxaa la leeyahay waa inay mar laba haddana xayd kale ku dhaco duhri kale ay ku dhaxdo taas waa layihi waxaa kaloo laleeyahay culummadu ay ka fahmeen asalku waxaa weeyaan dalaaqa iyo furriinka wax lagu orda ma aha shareecaduna ma soo dhowayso marka si kasta oo looga maarmi karo ama wada noolaashadu ay ku suuroobi karto ayaa dadka lagu boorinayaayo intaa muddada ee loo taakaleerinaayo ee xaydka hore ha dhammaado duhriga kale ha dhaco xaydkana ha dhaco duhri kale intaa iyadaabaa laga yaabaa ninkii inuu maskaxdiisa soo rogo lacalla allaha yuxdisu bacda dalika amraa in arrintiisa isbeddel ku dhacdo oo carabi ka dhacdo oo dabadda uu soo ceshado saasaa lagu dheereeyey uma in shaaa hadduu rabo amsaka ha haysto bacdu kadib wain shaaa hadduu rabo laqallaqa ha fura qabla an yamasa dhuhur intuu lagu galmoonin oo markuu furaayo laba shay waa iska ilaaliyo gabadeeda caado qabto iyo mine iyadoo caadadii ka qabaysatay oo loo galmooday oo laga yaabo inuu hadhow uur ku soo bixi karo oo ku dheeraan karo ciddadii labadaasaan iska ilaalinaya fatilka alciddatu ciddadii wataas allatii amara allahu ilaahay uu amray caza wajal an yuallaqa in la fura gabdhaha laha nisaa an yuallaqa laha nisaaw ciddadii uu yidhi fatalliquuhunna liciddatihinna liciddatihinna ay liqumuli ciddatihinna wa bidaayati ciddatihinna ciddada bilowgeeda meeshay ka bilaabi laheedba marka la faroo gabadha ciddada u bilaabato marka liciddatihinnadaas liqumuli ciddatihinna cinda ciddatihinna sida aqimi salaata liduluuki shamsi oo kale wey aqimi salaata liduluuki shamsi cinda duluuki shamsi marka ay saas gabadha loo quraba ciddadeeda waa inay kasan karta wey ayb fatilka alciddatu alatii amara allahu caza wajal an yudalaqa lahaa nisa waana meesha marka culammadu markay ka hadlayaan alaaatu quru walmualaqaat yutalabasna bianfusihina alaata quru qurugaasi maxaydba mase waa duhri waa masale khilaafiya oo usuuli ah oo culammadu ay ka hadlaan waa mujmal mujmalkuna bayaan buu u baahan yahay duhrina waa la dhahaa xaydna waa la dhahaa quruga markay isku khilaafsan yihiin saaishay dariishadaan qalada qabtaa in quriga loola jeedo duhri ayay ka mid gabadha xaydkaasi laguma tirinaayo ciddadii uhrigaa dambaa lagu tirinayaa wahuwa almaqsuudu bilqur'i waxaa loola jeeda saw isaga weeyaan ayb xadaanaa yaxya bnu yaxya qutayba bnu saciid bnu rumxin axmed bnu rumxin muhaajir walafdul yaxya qaala qutayba wuxuu yidhi xadaanaa laytun ibnu sacd waqaala alaakaraani akbaranaa layt bnu sacd albajri can naaficin mowla bni cumara can cabdillaahi bni cumar bn lkhadaab alcadawi radia allahu canhuma annahu cabdullahi bnu cumar dallaqa imra'atan xaaskiisibuu furay imra'atan lahu xaasu furay islaamka buu wahiy xaaidoo iyadu xayd qabta tadriiqatan waaxida hal dalqada ayuuna ku furay oo riwaayaat alaaa tadriiqaad le riwaayadaasaas waxa weye wahmi baa ku sugan riwaayadda aqbadka ee ajwadka ee uu musanifku sheegi doono waa midan oo tadriiqa waaxida hal dalqadu ku furay faamarahu rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam nabiga wuxuu amray an yuraajicaha inuu soo celiyo uma yumsikuha uu hayo xataa tadhura ilaa ay ka daahir noqonayso uma taxiido ay ka xaysho cinda xaydad cindahu hortiisa xaydatan uqraa xayd kale uma yumhilaha uu u sugo xaydkan xataa tadura inay ka daar noqonaysa min xaydatiha fain araada hadduu doono yudalliqaha kadib inuu furo qad yudalliqaha furo xiina tadhuru markay daahir noqoto min qabli inta min qabli ayujaamica intuuna furin intuuna jimaacin oo duhrigaa dambe uu galmoonin lama ogola isaguna waa mamnuuc waa dalaaqu bidci baa la yidhaahdaa fatilka alciddatu ciddadii wataas allatii amara allahu ilaahay u amray an yuطalqa laha الnisaa haweenkii lagu furo ou yidhi ya ayuha nabiyu ida dallaqtum الnisaa fadalliquuhuna liciddatihinna ciddadooda ku fura yani bidaayata cidda ku fura markaad kubadhada furaba xayn bay ku jirtaa oo caydka kadib bay bilaabi iyo ku dheereennine waqti ay ciddadiiba bilaaban karta fura arrintaasna waxaa weeyaan inay gabadhu ay daahir tahay duhrigaasaan lagu galmoonin wazaada ibnu rumxi fii riwaayatihi wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa cabdullahi bn cumar idaa su'ila can daalika markii masalada la oo la yidhaahdo dalqadaasi ma tirsan tahay haddii gabadha iyadu xayl qabta la furo qaala wuxuu liaxadii midka weydiiye ku dhihi jiray ama anta dallaqta in dallaqta ay ka dhiganta haddaad furto imra'ataka xaaskaada maratan hal dalqada ow maratayn laba dalqadood oo ku tahay waa lagu soo celin kara rajciyo weeye fa ina rasuul allahi sala allahu alay wasalam amaranii wuu amray bihaadaha rujuucaas iyo soo celintaas wain kunta dallaqtaha haddaasa furto alaaan baad ku furtay faqad xaruman calayka waa kaa xaraam xataa tankixa zawjan hayra ilaa nin kale ay ka guursato wacasayta allaha ilaahay baad ku caasiday fiima amaraka wuxuu ku amray oo ah min dalaaqi imra'atika xaaskaada inaad furtadii fa dalliqiihunna liciddatihinna baad khilaaftay oo xayd baad ku furtay marka saddexdaad ku furtaa iyaduna waxaa weeyaan casayta allah bay soo gelaysaa saddexdaad qodob in la israaciyo ma aha ma aha ayb maslada waan arki doonaa culamadu say isku hayaan dalaq alaa qaala muslim jawad allaytu allayt ibnu sacad ayaa xadiidkan jawada wuu ah, xifdiyey oo waa wanaajiyey oo waa idqaaniyo waa sugay eh, qadru dalaqaat dalaqaadkii cabdulaahi bin cumar ka dhacay markuu ka hadlaayay fii qowlihi waa xifdiyey uu yidhi tadliiqatan waaxida marka wuxuu ishaarayaa inay tahay riwaayada aswabka ah ee axfadka ee ajwadka ee fiican ee la idqaaniyo la xifdiye saxda ah riwaayata cabdullahi bin cumar inuu tadliiqa waaxida ku tahay wacalaa haadaa bay ugu bannaanaatay rajciyada inuu soo cesho saddex hadduu ku furi lahaa way ka tegi laheed way ka baari laheed gaar ahaan hadday dalqadii u dambaysay ay tahay oo dalaaqulbaa'in bay noqon lahayd ama riwaayada saddex uu ku furaya taasaa marka wahmiya xaddaanaa muxamadun ibna cabdillaahi bni numayr qaala xaddaanaa abi cabdullaahi bni numayr qaala xaddaanaa cubaydullaahi can naafic cubaydullahi alcumari can naafic mawla bni cumar can ibni cumar cabdullahi bni cumar bni khadaab qaal dallaqtu imra'atii islaantaydii baan furay calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga calayhi salaam wayo xaydoleda xayl qabta caado qabta fadakara daalika cumaru cumar baa li rasuulilahi u sheegay calayhi salaam oo yii wiilka cabdulaahi a waxaasuu sameeyey faqaala nabigaa wuxuu yidhi minhu amar oo falyuraajicha soo celiyo uma leedaca ka tagaadaayo xataa tadura ilaa ay ka daahir noqonaysa uma taxiido ay xayd kale ka xaydayso xaydatan uqra xayd kale fa idaa dahurat markay daahir noqoto falyudaliqa hafuro qabla an yujamaacantu jimaacan fainaha alciddatu alatii amara allah ciddadu ilaahay amra weeye an yudallqa laha nisaanu in uu furay qaala cubaydullah qultu linaafic baa waxaan ku yidhi maa sanacti tadliiqa dalqadaasi xaydka iyadoo gabadha qabtay lagu furay maxay samaysay maana maxay noqotay xaggay ku tirsanta ma wax tirsan baa mise waa iska laqwi ma waxba ka jirin qaala waaxidatan hal yaa uctada biha lagu tirsaday oo ictada biha lagu tirsaday hal dalqadaa la xisaabay calayhi ninkaas wuxuu ku qabaa gabadha laba dalqadood oo u dhiman laba dalqadood oo u dhiman dalqada marka xaydka uu gabadha ku furay waa dalqad maxsuuba oo la xisaabaayo hadduu dushib ka dhaho uu soo ceshan waayana ay sidaa ciddada kaga baxdana baaina waxay noqonaysaa baaina suqra bay noqon oo nikaax cusub mooyeene ma soo ceshan karo وxadثna abubكر بن abi shayba وبن مثنى محamed بن مثنى الcanaزي qaala xadaثna cabdالlahi بن idriis cabdالlahi بن idriis alأwdi can cubaydالlahi bhada الإsناad naxوة وlam ydkur qwla cubaydالlahi لنaafic qaala بن مثنى fي riwaayatihi falyarjicha وqaala abubكر falyuraajicha soo ceshado ayb ayb qowl cubaydillaahi binaafici wa kale hadasa maa sanacta tadriiqa iyo intan riwaayada qolada mayna sheegin mutaabacada la mutaabacinayo oo arrin cabdullaahi ibnu numayr baa la mutaabacinaya cabdullahi ibnu numayr ayaa la mutaabacinayaa cabdullaahi ibnu idriis baa la mutaabacinaya marka riwaayata cabdullahi ibnu idriis oo jirto cubaydullaahi iyaas naafic uu weydiiyey maa sanacta tadriiqa intaa kuma sugna inta kale waa ku waafaqsan yahay cabdullaahi ibnu numayr buu ku waafaqsan yahay قال حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل عن ايوب النافع ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض حاسس ابن هريره حيض قبطه فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن ابي ويدي فامره ان يرجعها انه سو عشره ثم يميلها وسوى حتى تحيض حيضه اخرى الى حيث لا كحيشه ثم يميلها وكادي حتى تدور الى كباه النقطه ثم يطلقها وكفر قبل ان يمسها انتنا تابان تلك العده عدد وتاس التي امر الله بها وامرك ان يطلقها النساء او الكفر قال فكان ابن عمر وقوها اذا سئل عن الرجل haddii la weydiiya nin yualliqu imra'atahu islaantiisii fura wahiya xaa'idun iyadoo xayd qabtaa haddii la weydiiye wuxuu dhihi jiray daayo maxaad ku furta hal laba miyaa haa fursadda wali leedahay haddii kalese waa kaa baayintay yaquulu wuxuu jiray amaa anta dallaqtaha waad furtay hadday tahay waaxidatan hal aw intayn laba haddaad ku furtay ina rasuula allahi sala allah amarahu wuxuu amray ibnu cumarkan kula hadlaaya an yarjica inuu soo ceshado fursaddaa ku bannaan uma yumila u sugo xataa taxiida xaydatan ukhraa uma yumila u suuxata tadru inay ka daahir noqonaysa uma yudaliqa uu fura qabla ilmasa intuuna taabanin kadib uu fura hadduu rabo wa amaa anta dallaqtahaa aduguse haddaad furtay daraakan faqad casayta rabbaka rabbigaa baad caasiday bimaa amaraka bihi wuxuu ku amray min dalaaqi imra'atika xaaskaada furniintiisi ilaahay amarku ku siiyey oo ah fadalliquhunna liciddatihinna iyo inaan saddex dalqadood lisraacinin khilaafkaada saad la timid sidaa darteed baa laguu adkeynayaayo xataa tankixa zawjan hayra zug nin kale ilaahu dhexdinna maro oo nin kale uu guursado oo uu u galmado furo markaa umaad ku noqon kartaa xadaanii cabd bnu xumaydin qaala aqbaranii yacquub bin ibraahim ibnu sacd zuhriy qaala xadaanaa muxamed wahuwa ibn aki zuhri maxamed bin cabdilaahi ibn aki zuhri can cami adeerkiis oo maxamed bn shihaaba bn cubaydlaahi maxamed bn cubaydillahi bin cabdillahi bn shihaab zuhri ayb akhbaranaa saali bn cabdillaah saali bn cabdillahi bn cumar alcadawi ana cabdallahi bn cumara radi allahu canhuma qaal dallaqtu imraatii xaaskaygi baan furay wahiya xaaidageeda xeyd qabta fadakara daalika cumaru linabiy sal slam nabigu u sheegay fataqayada rasuulullah nabigu waa carooday masaaisha noocan oo kale ee talaacubka ah oo in gabadhi waxay qabta la furo ama saddex dalqadood lagu furo oo kale iyo arrimahaas oo kale marka qofka mustaftiga la weydiinaya culummada masalada sheekhu ka waran xogow inuu carab muujiya fiican bay inuu carab muujiya maxaa yeelay waa intihaaku xuram illaahi mukhalafa lisharci illahi sharciga ilah la khilaafay wey marka inuu si inqadow iskaga fadboodo jawaabta u bixiyo maahee hawo ha kula yara guuda cara iyo ha muujiyo fataqayada rasuulu llah sala allah alay ali wasalam nabigu waa uma qaala wuxuu yidhi murhu ama fad muraajaca soo celi xataa taxiida xaydatan ukhraa ilaa xayd kale ka xaysha mustaqbalatan soo socda siwaa xaydatiha xaydkii allatii dallaqaha fiha uu ku furay aan ahayn fain badaa lahu hadday u muuqatay yudalliqaha kadib inuu furo fal yudalliqha daahira ayadoo ka daahira min xaydatiha xaydkii dambe qabla an yumasaha duhriga intuna ku taabanin xafaro fadalika alaaqu waa alaaqii lilciddati libidaayati cidda lagu furaayey kamaa sidiina weeye amara allahu ilahi waa amray kaana cabdullaahi wuxuu ahaa dallaqahaa tadbiiqatan waaxida hal dalqad buu ku furayoo faxusibad waa loo xisaabay min dalaaqiha waa loo xisaabay raajacaha sidaa darteed wuu soo ceshaday cabdullaahi kamaa amarahu rasuululahi siduu nabigu u amray calayhi salaatu wasalaam inuu soo ceshado qaala waxadaanii isxaaq bn mansuur qaala aqbarana yaziid bin cabdirabi qaala xaddaana maxamed bn xarbi قال حدثنا الزبيدي محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن هشام الزهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر فراجعتها رسول الله وحسبت لها تطريقه dalqad baan u xisaabiya lafti dallaqto aan ti aan furay ti aan ku furay dalqad xisaaban oo haddii aan soo ceshay inaad ku tegi lahayd haddii kalena iga go-aan aniga laba dalqadood ba u soo haray wey waxadathana abubakr bin abi shayba wazuhayr bin xabi ibn numayn walafdi abi bakr qaaluu waxay xadathana wakic ibn jarax ibn maliix alruyaasi can sufyaan bn saciid bn masruuq athawriy can maxamed bin cabdiraxmaan mawla aala dalxa can saalim bin cabdilaahi cali bn cumara abiy cabdulahi bin cumara annahu dallaqa imraatu xaaskiisiibuu furay waya xaaid dakara dalika cumaru linabiy cumar baa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam faqaala murhu ama falyuraajicha soo celiyo uma liudallaba haqra daahira iyadoo daahira oo xaamil iyadoo xaamil ama iyadoo daahira ama iyadoo duhrigaasi haddii loogu galmooday xamlin muuqa xagmin muuqda waa ugu xisaabtami karo oo ay ku yeelanaysa markaa nafaqadeedii iyo hogaheeda waxadaanii axmed bn cumaan bn xakiim alawdi qaala xadaana khaalid bn mahldi qaala xadaana sulayman huwa bnu bilaal qaala xadaanii cabdullah bnu diinaan can ibni cumara cabdullah bni cumar inahu dallaqa imra'ata waya xaay xadiiudaaro cabdullah bn cumar bukuu leeyahay isagoo dhan waa lagu soo aroorinaya alfaadii wax kala duwan iyo sanadka afraada dallaqa imra'ata waya xaay fasaala cumaru can dalika rasuul allah faqaal muru amartan yuraajicaha socdi xataa tadura ilahay ka daaya noqoto uma taxiidu xaydatan uqra uma tadura uma yudallibu bacdu nebigu waa furi karaa ow mumsik hadduu rabana waa haysan karaaye waxadaanii caliy bn xudrin sacdi qaala xadaanaa ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya ismaaciil bn ibraahim ibn maksab almacruufu bibni culaya culayadan hooyadiis baa la dhahaa hooyadiiba culaya la dhihi jiray lidalika imaamu shaafici raximah allah wuxuu dhihi jiray ismaaciil aladii eh, yuqaalu bibni culaya midkan ahaan isagan ma jeclan jirin in colaya lagu yeedho laakiin maadaama uu mashhuur ku noqday culammadu waxay dhaheen dhibmala waa la dhihi karaa cinda atacriif waabu tacriif weeyaan wax tacriif ku bannaan ayaan si kale ku bannaaneen qofka naanays buu leeyahay naanays nacyada ahna ma ogolo in lagu dhaho xan bay noqonaysaa laakiin haddii si kale aan ugu aqoonsanayn in naanaysta la raaciyo mooyeene markaas waa la dhahaya waa hadduu xadiid iyo cilmi iyo fiqi iyo wax ku tacalluqo sida ibraahim ismaaciil binu iyo sulaymaan alacmash iyo biraxmaan alacraj iyo dadka noocaas alqaab kale can ayuuba ayuub bin abi tamiim asakiyaani can ibni siriin maxamed bnu siriin masiri way badnaayeen laakiin haddii laska idraaqo maxamed buu ku dhacaa qaala wuxuu yidhi makadtu cishriina sana labaatan sanaan joogay oo nagaa oo yuxadiunii wuu ii warramaya man laa atahim qof aanan tuhunsanayn yaa waxay ii sheegaya ana bna cumara dallaqa imra'atahu xaaskiisa inuu furay alaaa saddex ku furay way xaaid ayada xayd qabta qof aana shaka shaakaysanayn oon tuhinsanayn ombaa labaatan sana ka hor ayuu ii sheegay intaasaan la fadhiyey oo saa u haystay inuu muxmed saddex ku furay fa umira deena la amra in yuraajica inuu soo celiyo fajacaltu laa atahimuhum inaanan tuhmaysanin ayaan gudo galay dadkaa ii sheegay walaa acrifu lxadiida xadiidkiina ma aqoonsanin oo iga daadegi waayey xadiidkiina ma aqoonsanin saddex baa lagu furay haddana soo ceshaa la xataa laqiita abaa khallaab nin la yidhaahdo yuurus ibn jubayr baa la kulmay albaahili wa kaana daa faqtin nin wuxuua u saaxiiba ihbaat iyo sugitaan addabt waa qofka taabitkaa oo daabidka ah dabdigiisa ama fi sadri ama fi sadri ha ahaadee qofka daabitkaa tabti la yidhaahda waxay ka mid tahay maraatibta marka laga hadlaayo maraatibu tacdiil yaa maraatib leh maraatib jarxina maraatib jadxiguna maraatib buu leeyahay aclaa iyo asfal iyo awsad bay kala leeyihiin marka wa kaana daa dabtin nin xagga dabdiga ku fiican buu ahaa xifdiga xadaanii waa ii warramay abaqallaabkaasi faxadaanii annahu sa'ala ibna cumar inuu cabdillahi bin cumar toos u weydiiyey faxadaahu ibnu cumarna uu sheegay annahu dallaqa imra'atahu inuu furay tadliiqa ee tadliiqa waaxida tadliiqatan waaxida wahiya xaa'ido iyada xayl qabta hal un buu ahaa wuxuu ku furay fa umira an yarjicahaa in la amray inuu soo ceshado markaas sidaas maadaama rixiyana ku furay qaala qultu waxaani afad xusibat calayhi ma lagu dul xisaabay halkaa dalqadood qaala fabah oo maxaa dhacay maxaan loo xisaabaynin oba dalqad idiloo ninka uu xaaskiisa ku furaye xisaab la'aan maxaa ka dhigay oo xisaaban tahay wa in cajaza bal ka waran hadduu ka cajiiso oo wastaxmaqa uu ka doqonoobo hadduu soo ceshigii intay ciddada ku jirto uu ka cajiiso ama uu irduuf iyo doqonnimo intay qaado si u fadhiyo deen ciddada ay kaga baxdo gabadhii maxaa la dhihi lahaa la dhihi lahaa sidaasay kaga tegi laheedoo baynuuna suqraa bay noqon laheyd ilaa uu maaratay nikaax cusub ku guursan lahaa kol haddii sidaa tahay warqadda waa xisaabanta waa xisaaban tahay xadaana abu rabiic zahrani sulaymaan bnu daawuud alcataki qudayba bnu saciid bnu jamiil bnu dariif albaqlaani qala xadaana xamaad bnu zayd bnu dirham can ayub bn abi tamiim bihada isnaac mahu ayra anahu qaala ayra anahudaas markaad mutaabacadu kaanto ayaad garanaysaa hayra anahu dameerka meesha u noqon qaala waa faacilkeeda markaa sidaa weeyaan markaasaad fahmi kartaa waa ismaaciil ibnu xulaya la mutaabacinayaa waxaa mutaabacinayana waa xamaad marka kayra anahu xamaad baa dihi qaala wuxuu yidhi xamaad fasa'ala cumaru nabiya fii riwaayatihi xamaad riwaayadiisaasi riwaayata xamaad can ayuuba uu ka wariyey can ibnu siriin ila akhirihi intaasaa wada socotee fasa'ala cumaru nabiya cumar baa nabigu weydiiyey sala allahu alayh waali wasalam faamarahu wuxuu amray inuu cabdullahi bin mascuud ceshiro gaba dhigo xadaana cabdlwaari bn cabdisamd bn cabdilwaariثi qaal xadaana abi cabdisamd bn cabdilwaariثin can jaddi cabdilwaariثin can ayuub ibn tamimat sayaani bi hada isnaad marka ayuubka haddana waxaa jadkaas oo ah cabdilwaariث ayaa haddana wax mutaabicinaya wa qaala fi xadiiثi fasa'ala cumaru nabiya cumar baa nabiga weydiiyey can dalika masaladaas faamarahu wuxuu amray nabiga cumar an yuraajicaha cabdullahi inuu soo ceshado gabadhi xataa yudaliqaa daahira iyadoo daahirga uu ka furo min gayri jimaacin duhrigaasa aan lagu jimaacin waqaala yudalliquhaa fii quburi ciddatiha marka ciddada bilowgeedii iyo qaabilkeedii meeshai ka bilaabi lahayd ayadoo taagan ha furoo dana sidaaba duhrigaasba xisaabta ha ku gashato saa ku furanto saddexdii qur'ie la yidhi alaatatu quru marka gabadha ayadoo daahira la furo ka u horreeya way xisaabanaysa waqti kama dhumin kuma dheeraanin waxadaanii yacquub bin ibraahim adawraqi sagaalkiibuu kamid yahay uhoys wuxuu kamid yahay sagaalkii lixda aimatu sitada sheekha uu ahaa cali ibnu culaya haddana wuxuu ku yidhi ismaaciil bin ibraahim haddana ibnu culaya buu yidhi waa isasagii marka macrifatu alalqaab walasmaa waalquna waxay kaa saacidaysaa allaa tadunna shaksan waaxidan shaksayn ah, saad ugu malayna hal qofa ah, laba qof saad ugu malayna oo marra ismaaciil bin ibraahim baa lagu marra ibnu culaya lagu yidhi saada ugu malayna laba qof inay kala yihiin oo fii xaalati tarjiix iyo marka laga hadlaayo xadiidka maarata duruudiisa inuu qaraabada ka baxo oo casiis iyo mashhuur iyo uu gaaray iyo ada xisaab a meesha isku keensanin oo dihin xadiidku wuxuu gaaray qariibun xayr ibnu culaye iyo ismaaciil ibnu rahiim iyo yaa wada warinay wixii hal qof ay tahay hal qof ay tahay sheekhanaa sheekh cabdimuxsin ibnu cabbaad xafidahu allah ayaa gixirgeeda isagoo kelimada ku celceliyay in badan xataa allah tadunna shaksun waaxidan oo tadunna shaksan waaxidan shaksayn yuri cali ibnu culaye ismaaciil ibnu ibraahimka soo marray wey cayunusa yunus ibnu idriis bn cubaydkii miyaa ka mid lannu iraac u fiirsan ka mid zuhri bin yunus bin yaziid bin siriin ya ya oka yunus bn cubayd wilaas meesha dacdo arka yunus bn cubayd can moxamed bn siriin can yuunus bni jubayrin qaala qultu libni cumara cabdullahi bn cumar waxaan ku idhi rajulu dallaqa imra'atahu ka sheekeennin haweenkii isaantiisii furan wahiya xaayidoo caado qabta xayd qabta faqaala wuxuu yidhi cumar atacrifu cabdallahi ibni cumar ma taqaanaa isaga hadlaaya su-aasha la weydiinaya wy fa inahu dallaqa imra'atahu islaantiisii u furay wahiya xaayidoo iyadoo xayd qabta faataa cumaru nabiya cumar maa nabiga calay slam u yimid masaa'ila waa weydiye faamarahu an yarjicahaa inuu soo celiyo amray uma tastaqbila ciddataha ciddadeedii tos ay u qaabisho oo duhriga lagu furo qaala faqultu lahu waxaan iyadoo xayd qata hadduu furo atactadu bitilka tadriiqa dalqadaa iyadaa batisanaysaa faqaala famah oo maxaa dhacay awa in cajaza ka waran wastaxmaqa hadduu cajiso oo soo ceshan waayo oo doqonnimo ay qaado inuu hadhow deen cid cidoodku soo ceshado soo arrintuus ma dhammaano saas maxaad u malaynaysaa wey xdثna محمد بن مثنى وبشار قال بن مثنى xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة عن قتاaدة قال سمعت يونس بن جubayr قال سمعت ابن عمر يقول ضلت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها سعدي فإذا ظهر فقال له فقال ذلك له وشغي يعني مركز النبي الوحيد سعدي فإذا ظهرت مركي ظاهر نقطه فإن شاء فرد لك دور الركع يا ظاهر عن قال فقلت لابن عمر بقى وحكوير فاحتصبت بها ما حسابك دلقداس بس waxaa qofka jin bay ahayd oo hadda uu baa saddexda dalqadoodba waa qaala maa yamnacu oo maxaa reebay inaan xisaabi waayo ara'ayta in cajaza wastaxma hadduu cajiso oo boqonnimo la imaado soo cesho waayo ciddadiisaa gabadha oga baxdo maxaad u malaynaysaa dalqadaa inay saamayn leedahay inay saamayn leedahay saamayn bay leedahay gabadhii saasay ku tegay gabad la furay bay noqon daa'ina bay noqon suqra uuna guursan uuna maarata soo ceshan karin ayib qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bin cabdillaahi aaxaan khaalid bin cabdillaahi aaxaan in badanna khaalid kalu ka wariyaa khaalid binu mihraan alxadaa can cabdilmalikin can anas bn siriin qaala wuxuu yidhi hadda waa la sheegay anas bn siriin maxamed bn siriin walaalkii weeye qaala macbad iyo bagdaad iyo ima sirin xabse iyo qaala sa'altu ibna cumara cabdullaahi bn cumar baa waxaan weydiiyey can imra'atihi xaaskiisii allatii dallaqa uu furay faqaala wuxuu yidhi saydku xaalkuu noqday iyo dalladii mala xisaabay faqaala wuxuu yidhi dallaqtuha waayo xayd ayadoo xayd qabtaan furayoo wadukira dalika licumar cumar baa loo sheegay fadakarahu linabiy nabiga alayh salam uu sheegay faqaala nabiga wuxuu yamuru amarka biraajica soo celiyey faidaa dahaarat hadday daahir noqoto falyudaliqa ha furo liduhrihaa weliba markii xayd kale iyo duhri kale loogu sii daray qaala faraajactu waa soo celiya uma dallaqtuhaa liduhrihaa waka kama horin ibn cumar dala waa furay qultu waxaani factadadta bitilka tadliiqa dalqadaa hore ma xisaabatan dadka dallaqda iyo xawl qaala maa lii laa actadu biha oo maxaan u kasaraynin wain kuntu cajastu wastaxmaqtu xataa haddaan cajiso oon doqomoobo way ii tirsan tahay qaala xadaana maxamed ibn muhana ibn bashaar قال بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبره فقال مره فليراجعها سوء الشديد ثم اذا ظهرت ظاهر نقطه فليطلقها فرادورا قلت لابن عمر بلاد عمر waxaan ku yiri afa ihtasabta bitilka tadliqa qala famah ma'ana وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن خالد الحاق وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باس بن اسد قال حدثنا شعب بن حجاج بهذا الاسناد غayr ana fii xadiiihima irjicaa soo ceshado fii xadiiihima qaala qultu low ataktasibu biha qaala fama cadaqi oo riwaayaadkiiba ku soo noqonaya waxadana isxaaq bn ibraahim alxadari bnu rahawayn qaala akhbarana cabdrazaq bn hanaam asancaan qaala akhbarana ibnu jurayd abdilmalik bn cabdilcaiiz qaala akhbaranii ibnu daawuus cabdulahi bnu daawuus ibnu kaysaan can abii abiiso baysaan ibnu kaysaan alamaniya annahu samica ibna cumar cabdulahi bn cumar bn maqra yusalu weydiiya can rajulin in dallaqa imraatu xaa'idaa su-aalkiisii buray waxay kont faqaala atacrifu cabdullahi bin cumar ma taqaanaa bui saa'ilkiibuu ku leey weydiinaya qaala nacam waa adiga naftirkaadana waan aqan qaala fa inahu dallaqa imra'atahu xaaskiisiibuu furay xaayada waxay konta fadahaba cumaru cumar ma u tagay abihiisa ila nabiy nabiga calayh salaam fa aqbarahu wuxuu sheegay alkhabara warkii fa amaruu nabigana wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam an yubarrijacahu soo ceshado qaala lam asmac yasiidu calaa daalika lam asmachu yasiidu calaa daalika kama maqal lam asmacu ma maqal yaziidu isagoo ziyaadinaya calaa daalika intaa ka ziyaadinaya liabihi buu wadaa ah, liabihi buu wadaa marka <clears throat> marka hadalku waxaa weeyaan nin kale qaala waa ibnu jurayj ibnu jurayj wey qaala ibnu jurayj baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi lam asmacu ma maqal yaziidu isagoo ziyaadina calaa daalika arrinkaas daabihii buu ka wadaa daabihii buu ka wadaa waxaale waa ibnu jurayj waaye marka ibnu daawuus oo cabdullahi ibnu daawuusa wuxuu leeyahay aabbahay oo daawuusa kama maqan intaasoo ka ziyaadinayo intaasoo ka ziyaadinayo qaala wuxuu yidhi ibnu daawuus oo cabdullaahi lam asmacu aabbahay daawuus kama maqan yaziidu isagoo ka ziyaadin calaa daalika intaasoo ka ziyaadinayo marka kama maqan qofkuu leeya waa kee ibnu daawuus liaabihii aabihii buu ka wadaa oo daawuusa yani aabbahay daawuus fura maqal buu ka wadaa annahu yaziidu fi lxadiidi calaa dalika intaasoo ka ziyaadiyey markaa ninka kasoo xikaayoonayana waa ibnu jurayj ninka lam asmacu lehna waa ibnu daawuus ninka uunan ka maqale u leeyahy intaa kama ziyaadin uu leeyahayna waa aabbihiis oo daawuus ibnu kaysaan saas u leeyahay قال وxdثني hاrون بن عبد اللh الحmاl qال xdثna xجاaج بن محمد المسيسي qال qال بن جurayجin أخبرني أbو زبير محمد بن مسلم بن تdرس annahu samica cabdaraxmaan ibnu ayman waa mudallis abu zubeerkaas laakiin maanta waa ka badbaaday samica ayuu ku qaaday samica cabdaraxmaan ibnu ayman buu ka maqlay mawlaa cazataha mawlaa caza mawlaa curwa buu dhihi doonaa cazabaa fiican mawlaa caza yasalu ibnu cumar isagoo weydiinayo abu zubayra yasmacu dalika waa dhegaysanaya kayfa taraa fii rajul seed u aragtaa nin dallaqa furay imraatu xaaskiisii xaaydadeedu waxay qabta faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar dallaqa ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar isaga iska hadlaaya imraatu xaaskiisibu murawaya xaydooda xayd qabta calaa cahdi rasuulila xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam fasa'ala cumaru rasuul allah cumar nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi nabigu ina cabdallahi bna cumara faqaala cumar baa wuxuu yidhi ina cabdallahi bna cumara qallaqa imraatu way xayd xayd qabta faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam rajaha soo celiyey faraddaha waa celiyey wa qaala idaa taharat markay daahir noqoto falidabiq ha furo ow amase liyumsik ha haysto qaala ibnu cumara wa qara'a nabiyu sala allah alayh wasalam wuxuu aqriyey yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nisaa fadalliquuhunna fii quburi ciddihin markaa qira'a cabdullah bin cumar shaada weeye fii quburi ciddatihin fadalliquuhunna liciddatihin ayib marka liciddatihinna tafsiirkeedu fii quburi ciddatihin ciddada qaabilkeedii iyo bilowweedii iyadoo qaabisha gabadhu ha lagu furo ood kurba dhuhrigaha xisaabato ee xayd aan yaa lagu sii mugoynno waqti lagaga sii qaad maalmaha ilaga ka didacayeen waxaddaanii haarun bin cabdillahi alxamaan qaala xaddaana abu caasim abu caasim ibn nabiil abu caasim النبيل واسمه الضحاك بن مخلد بخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وهو شيخ ويا توصف شيخ ويا مباشرة ليس مسلم وشيخ وشيخ إياه لكن بخاري وكذا وليا ثلاثيات ثلاثيات البخاري وليا وعاصم النبيل علي بن جريج عبد الملك العربي بن عن عمر نحو هذه القصة قصة صقرة وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابو زبير وسمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروه بن مولى عروه muslim baa tacliiqin doona yasalu ibnu cumara uu weydiiyey waa abu zubayr yasmac fi midli xadiidi xajaaj wa fiihi bacdu ziyaada riwaayadanna xawow ziyaaday wadataa ziyaaday wadataa oo ninkan la yidhaahdo cabdirasaaq wuxuu mutaabicinayaa xajaaj ibnu maxamed labadoodana sheekoodu waa ibnu jurayj ninkan marka wax mutaabicinayo mutaabic iyo mutaabac weeye ninkan wax mutaabicinayo cabdirazaaqa ah, xadiidkiisa ziyaadaad ayuu wataa fii bacdi ziyaada qaala muslim muslim wuxuu ku yidhi badnibaa kusoo marray in bacdu ziyaadaad indhaha ka laabanayna maadaamuna saameen ku lahayn marka muslim wuxuu leeyahay wa saaxibu kitaabe ibnuxajaaj aqdaa waa dufay xaydu qaala curwa abdurasaaq curwa uu yihi inamaa huwa mawla caza sida uu yihi ninka la yidhaahdo xajaaj bin muxamed ayaa sax ah saasaa saxa eh, mawla curwa maahe eh, mawla caza weyaan mawla caza weeye marka taasna waa eh, waa muslim raximah llahu tacala culamadu jarx wa tacdiilbu ka mid asxaabulcilal baabu dalaqi alaa dalaqu halaai buu ku saabsan yahay saddexda saata lagu furay oo masale mashhuur ah oo khilaafkeedana uu qadiim yahay khilaafkeedana uu qadiim yahay naskeedii iyo xadiidkeedii baan halka ku maraynaa culimmaduna masalada aad looga niqaashaan aqwaal fara badanna way gelgeliyaan suuradeedana waa isku hayaan saddex baan kugu furay miya ama saddex albataba ama dalaqtuki dalaqtuki dalaqtukiba ma alfaadeeda isku hayaan laakiin jumhuurulculamaa waxay qabaan saddexa duni ganaankiisa ku furo dalaaqaasi u dhaxaayo baain ku dhacayo dibna u kusoo noqon karin xataa tankax soo dhameeya bacdi ahlilcilmi sida daawuus iyo bacdi ahli daahir iyo culamaa qaar ka mida salafka ayaa ayaguna qaba in hal laga soo qaadaya hadduu saddex dalfadood halmar israaxiyo ayb xadana isxaaq bn ibraahim wmaxamed bnu raaficin walafdi ibnu raafic qaala isxaaq abarana waqaala ibnu raaficin xadanana cabdrazaq abarana macmar aminu daawuus can abihi cali bn cabaasin cabdillahi bn cabaas qaal kaana alaaqu calaa cahdi rasuulilah furiinka iyo alaaqu wuxuu ahaan jiray xilligii nabiga waa abi bakarin laba sano min khilaafati cumar cumar khilaafadiisa laba saro markuu joogay intaa waxay ku socotay alaaqu alaaqu alaaa wuxuu ahaan jiray waaxida hal muhaajir hal un muhaajir hal dalqad soo qaadi jiray faqaala cumar bnulkhadaab baa wuxuu yidhi xilligiis markii la gaaro radi allahu canhu ina naasa dadkii asxaabu shura buu isugu yeeray dadku la tashan jiray ee fuqahada ah ina annaasa dadkii qad istacjaluu waa degdegeen fii amrin amar bay ku degdegeen qad kaanad lahum ay ugu sugnayd fiihi amarkaasi anaatun deganaan iyo tartiib amar oo deganaan ugu sugneed oo inay ka fiirsadaan ay ahayd ayay dadku ku degdegayaan oo ay mar walbaba ay saddex dalqad baan kugu furay baa badatay ayib falow ambaynaahum maxaa yeelay saddex baan kugu furay waa dalaaqu lbidci waa xaraam in saddex lagu israaciy ma bannaana marka hal dalqad baa laga soo qaaday inaan taagnaana ma ahee ninkan maadaama uu shay xaraama ku dhacaayo laabudda min tacsiir kol haddii waasicii sharcigaha uu reebi waayey waasicii sharcigaha hadduu reebi waayey oo aqalaaqu marataani ah marataani waxaa loo jeeda maratan bacda mara kadibna midda saddexaad ayaa haddana waxaa la yidhi fain dallaqaha falaa taxillow min bacd fi saddexaad saasay isu daba socdeen marka saddex baan kugu furaydan siday u ahayd shay mamnuuc ahon loo galeen marka xukunkii ka ratid maayo oo ah hal dalqada ka soo qaadnahi yaan dhinaca kale la fiirinine ninkan asaga ahee la imaanayo dalaaqan qayru sharciga saddexda ku furaaya laabudda min iqyaar ah, waasicii sharciga hadduu ku fillaan waayey waa in lala imaado waasic kale oo suldaaniya waasic sudaaniya yani cuquuba suldaaniya ee lagu sameeyo cumar rawaa radi allahu canhu arrintan arrimaha noocaas oo kale in lannahu waa kii cusmaan dhihi jira radia allahu canhu in allaha la yazicu bisuldaani in allaha la yazicu bisuldaan maa laa yazicu biqur'aan yacni dadka qur'aanka uuna reebaynin oo qur-aanka derderi ayaa waxay ku reebtoomayaan suldaanka yani sandarada iyo madaxda iyo mas-uuliyadda iyo dowladnimadu dad badan bay qamcin oo reebi oo haddii ayna ayaga ahayn qur'aan iyo kitaab alle iyo sunna nabi intaba canda kale aynan baallaha goyn lahaa oo mari lahaa cumar radi allahu canhu min baab asiyaasa sharciya ayuu masaa'il oo sharciga uu ka hadlay laakiin dadku ay derdereen ayuu tacsiir kusoo rogisa kana waa kamida waxaa kamida baycu ummahaat lawlaad baa kamida baycu ummahaat lawlaad la geli jiray oo xataa xilligu abubakar iyo marka markay dadku ay marka arrintaas iska bilaabeen inay iska iibiyaan gabadhi oo ima yar haysato oo imahinkii laga rayto iyadoo ilmihii oogay la diro lasii iibsado tiibu wuxuu yidhi arrinta ma aha sax ma aha tafriiq bayna almaxbuubayn laba qof oo ilmaha yar oo hooyadii aan ka maalmino la kala geeyey markaasu wuxuu laba gadi karo ama xilligiisay bilaabtay iyadu dayib lama gadi karo maxaa ka mid a masalatu shurbu lkhamri khamrada oo la cabo xad muxayana ma lahayn afartan baahun tacsiir ahaan ayaa soo aroortay hal mar saxaabada nabiga alayh salam markii loo keenay nabiga iyo saxaabada nin khamre cabay u yihi kacab gurigu wixii joogay oo dhan baa waxaa linoba u gacaqaad marka mid marada la dhaca mid kabta la dhaca mid gacanta ku dhufta ayaa la noqday marka xilligii cumar radiallahu canhu markii dadkii ay waxyaalahaasi feeli weyday markii isugu yeeray saxaabada la tashaday cabdiraxmaan bin coof uu yidhi kaakha bilcuduud kaakha bilcuduud yani cuduudda muxadadka ee la yaqaano miata jalda iyo amaaniina jalda iyo waxaa hoos mudda u yar oo ah sideetan jeer aan kala dhigno qofka khamre cadda maandooriye cuna isagoo murayb balaa lagu caddeeyo raati ama ka soo ubto oo ay ku caddaato aan xuduudii siddeetanka aan gaarsiino maxaa yeelay idaa shariba hada wa idaa hada iftara wa xaddu lmuftarin jaldu amaaniina jalda qofka hadduu istiqraa noqdo isku darbado wuxuu bilaabaya hadayaad iyo caytan buu bilaabay si dardaarman hadyaanu bilaabi kadib waa caytami ifsigu la imaan dadku wax ka sheegi marka qofka muftariga ee qadafka la imaanaya sideetan jeeda halkaasuu ka soo gelayaa sidii marka ku xukumay iyaduna siyaasa sharciyaga marka sideetan jeedan ayaa khamrada qofka cabalayo marka waxaa weeye masaladan sidaasuu cumar ka wadaa radi allah canhu ilaa nasku wuxuu ahaa in saddex dalqadood laga soo qaado marka wuxuu leeyahy dadku wax inay ka fiirsadaan la rabay oo macno la-aan ayay marka saddex dalqadood ku furan tahay ayay badiyeen طيب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه عناء فلو أمضيناهم عليه ما كنت تفسينه هو أمناهم خلاص سلاس قطرته أمضاهم عليه ما كنت تفسينه صدق سلاس فاعلنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أخبرنا الروح بن عبادة أخبرنا ابن جريج الحاج حدثنا ابن الرافع ولفظ الله قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان أن أبا السحباء واسمه سهيد سهيد القرشي مولاه قال وحول أبا سهيد قال لابن عباس ابن عبد الله بن عباس وحول كله ataclam ma og tahay ana maa kaanat alaau saddexdu sadalqadood in tujcalu la yeeli jiray waaxida hadal laga soo qaadi jiray calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga waqtigiisi wa abi bakrin wa alaaa min imaarati cumar hadda waa soo mara sanatayn marka kasrigii yuu marra xisaabi marra uu ka goynaya faqaala ibnu cabaas ba wuxuu yidhi nacam ha waa u warati furay saasay ahaan jirtay وxadثna isxاaq بن ibrahim abarna سlayman بن xrb an xamad بn zayd an ayub بn abi tamim skhtiyari an ibrahim بn maysarةa can daawus بn kaysaan ana aba sahba qaala wuxuu yihi suhayb baa lahaa qaala ibn cabaas wuxuu ku yidhi haati min hanaatika keen qaraa'ibtaadi yani akhbaaraka algariida masaaisha aad qabtay ee ila wuxuu ahaa xabr اlumma masaa'il badan dadka aynan hayn masaaishaada gariibkeed bal wax ka sheeg gaar ahaan waxaan ku weydiinaa lam yakun طalaaqu ثalaaث طalaaqi saddexda calى cahdi rasuuli lahi sal اlahu alيه wasalam abi bakr waaxida hasra ma ahan jirin faqala wuxuu qad kaana dalika waa jirtay saasuu ahan jir falama kaana fii cahdi cumar markii xilligii cumar la gaaray tataabaca annaasu fi alaaq qofkii alaaqii bay raaraaceen oo saddex baa ku furan saddex baa ku furan faajaazahu calayh markaasuu marsiiyey uu ku socodsiiyey baabu wujuubi lkafaara kafaaradu inay waajib tahay calaa man bay kafaaro waajib ku noqon xarama imra'atahu xaaskiisii xarimay iska xaaraameeyey walam yangu dalaaqa dalaaqna aan niyoonin naagtiisib wuxuu yidhi xaraam bayga tahay dalaaqna ah, ma niyoonin hadduu xaraam bayga tahay yidhi maxaa la samayn dalaaq baa lagu xumbaari ma ahayd yamiin baa lagu xumbaariya dhaar ma ahayd dihaar baa lagu xumbaari labadaasa geliya culmadu ka hadla laakiin nasku ku imaan doonaa inuuna dalaaqna ahayn dalaaqna iyo furiinna maaha dihaarka waa kasri kulliya ma aha marka muxuu noqonayaa kafaa wuxuu noqonayaa yamiin buu noqon dhaar buu noqon marka wuxuu raaciyey mutarjimku walam yanwi daraaq hadduu daraaq niyoodo hadduu daraaq niyoodo lafdigan xaaraan bay la taheen wuxuu soo gelayaa min kinaayaati daraaq dalaaqa kinaayaadkiisa daraaqooda wuxuu leeyahay alfaad sariixa iyo alfaad kinaayaada buu leeyahay kinaayaadkii waxaa ka mid a ah xaaraan bay la tahay waxaad ka wada furimankooda hadduu dhoo khalaas afkiisa lagu xukumiyo niyadiisa laakiin hadduunan niyadaas sheegin oo niyoonin waxaa weeyaan asalku inuunan ahayn xaaraan baa ila tahay daas markaa yamiin iyo dhaar ayaa lagu xumbaari kafaaratu yamiin marka la imaan fa kafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ariiba wakiswatu taxiraqaba kama lam fasiyaamad hada ayaa saddexdaas kafaaradaas dhanka mukhayarka ah marka dambana muratabka taasu marka kafaaratu yamiin baa laga rabaa maxan waa saas وxadثna زهyر بن xرب qال xadثna إسماعيل بن إبراهيم بن cلي عن هiشام يعني باstiwاaي هiشام بن أبي cabdاللahi باstiwاaي qاal kataba ilaya yaxya bin abi kaiir ba wuxuu isoo qalay xadiiku soo warramayo ceela waxa laisku gudbiyey kale inta kitaabada qoraalka an yaclaa binu xakiim ka wariyey can saciid binu jubayr can ibni cabbaasin radi annahu kaana yaquulu fi lxaraam wuxuu dhihi jiray alxaraam yacni xaaraam baad iga tahay markaad wanaajisa yidhaahda yamiinun waa dhaar yukafiruhaa kafaaratu yamiin buuna la waxba kaama furree kafaara gud la imo oo kafaaratu dhaar qof dhaartay oo kale oo rabo dhaarkiis inuu xiiji ku sameeyo oo ka noqdo kafaaro la imo marka inaad masaakiin todana quudiso ama aad bixiso ama adoon xerayso haddii aan intaas ayna suroogi karin saddex maalmood baad soogaysaa wa qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi laqad kaana lakum fii rasuulilaahi uswatun xasana ayadoo soo dariishaday rasuulkiina dayasho wanaagsan baa inagu oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ayad arrintaasi ay eh, qabsatay oo wuxuu iska xarimay la yidhi lima tuxarim maa axala allaahu laka markaasaa waxaad qafar allah lakum taxilata iimaan wixii dhaabtiina waxaad iskaga xalaaloobi lahaydeen kafaaradoodii ilahay baa idiin soo dejiyey oo idin caddeeyey oo kafaara ku niimaada bacda lafdi taxriim taxriimkii kadib marka masaladaas muxadiliinta iyo fuqahada iyo mufasiriintu waa socayaan ayadda waxay ka hadlayso waa xasal iyo malab bay qabaan axaadiistu qolada kalena waxay qabaan maariya qudiya oo nabiga calayh salaam bacda zawjaatihi gurigooda u galmooday noobadeeda iyo habeenkeeda maalinteeda uu u tegey oo ay ka sheegatay ayuu yidhi xaaraan bay ka tahay markaasaa xirima taxarri maa xalala aadka faarigud samayso waa surriyadaadi weya waa ku bannaan tahay labadaasaa la socayaa وqاaل iبن cabaas ba wuxuu aydan soo dariishaday qal xadana يحيى بن bشr الxarيirي qal xadana معaaوية عن مسلام عن يحيى بن أbي kaثيir أنa يعلى بن xakيiman أخبره أنa سacيid بن jubayr أخبره أنhu samca iبن cabaas buu maqlo qaala yidhi إidaa xaqama rajulu ninku hadduu iska xarimo calayhi korkiisa imra'atu casiis fahiya yamiinu waa dhaar ukafiruhaa dhaar buu weeyaanoo kafaafid buu la imaan taxriimku way ka duwan tahay inuu lafdu dihaaq ku dhawaaqo lafdu dihaaq lafdu dihaaqku waxaa weeye tashbiih ashnacu tashbiihaat wax isku shaba waxa u farxun wey liannahu yushabbih axalla alashyaa biaxram alashyaa wixii ashyaada ugu xalaalsanaa ilahay ugu xalaaleeyey oo zawjadiisaba ku shabahay wixii ugu xalaalsanaa inuu dhawaado hooyadiisa anta alayka naxdum marka taayada baabkeeda waa mudo gaar u tumanoo kafaarada muqaladeeda fi suurati mujaadala lagu sheegay sadr suura ayaa kaas dusha laga saaray hadduu yidhaahdo anta calayka dahru ummi amaa midani waa qaala wuxuu soo daliishaday laqad kaana lakum fi rasuuli uswatun xasana وxadثnي محمد بن xاatim qال xadثna xajاaج بن محamed الmasisi qال aخbarana min jurayj qال aخbarna cbاd بن abi رbاx anuu samca cubayd بن cumayr yubiru isagoo warramaya anuu samca caaishata tubiru ana النabiya salى الlah alيه ali wasalam kaana yankudu cinda zaynab bn jaxsh riwaayada sidaa mashhuurka waa sidaas zaynab bn jaxsh dhigeedu ka socday malabka riwaayada kalena xafsa riwaayada xafsa waxaa weeyaan riwaayatu aktar bay raashanta lidalika waxay ku xumaareen wahmi kaana yankufu cinda zaynab bn jaxshi zaynab bn jaxshi radia allaahu canha alqurashiya umulmuuminiin ayuu nabiga agteeda ku nagaan jiray in uuna haweenka kale ku nagaanin waa marki doona xadiika loo faafaahin doona uu soo wareego oo salaada u tago guryaha guriga saynaba inaan inta kale haweenkan guriga joogin ayuu ku nagaan jiray fayashrab cindaha agteeda casar malab buu cabbi kaana yuxibu alxalwaa wa nabiga diigka iyo macaanka lagu jeclaan jiray malabka ruuxa macaan qaalad waxay tidhi fatawaada'tu ana fatawaada'tu waxaa heshiinay oo iswaafaqay ana aniga iyo waxabsatu xabsa xabsa bintu cumar labadanaasaa heshiis gallay inaan makiida iyo dhagar la imaano oo aan nabiga calayh salaam saan uga gooyi lahayn zaynabo iyo ku kunagaanshaheeda iyo malabkeeda ugu urin lahayn ayaan arrintaasaan shaxdeeda uga jirnay haweenkeeda waxaan ku qancin karnaan ku qancinnay arrintii baa markayaan gallay ayay leedahay radwaanullaahi calayhima hawgaas ka dhaca qaladka ah si gaar logu canaantay fatawaaatu ana waxabsa ana ayatanaa mideennii maa dakala calayha nabiyu nabigu uu soo galo soo wareegi oo kolliga wadamari casar walba wada mari jiray haweenkiisa o dhan ereenihiisa mideennii uu nabigu usoo galo faltaqu isla markaa ha kala hor tagto ha tiraahdo inii ajibu waxaan helaya ninka adigu waxaan kaa dareemaya waxaa urinaya riixan maqaafiir gumar urkii geed qarmuun wey gumarta gumar baa kaasoo uraysa nabi allow urkeedi baan kaa helaya sidaa mid walba ha tiraado isagoo yaaban tii kalma ku imaado tii kale ha tiraado waxaa qancin kareenkaasaaursankarawaankale sawdiyi oo ku darsanno marka arrintaasi tawaaturtay nabiga rubu u qaaday calayhi salaam khalaas meeshii laga soo raacay malabka zaynabo weeye halkaas zaynabo malabkeed xaaraam u yahay intaas oga jeedaa akaltu akalta makaafi ee waxaan kaa helaynaa makaafid urkeed akalta makaafira mar baad xanjadeedii iyo muxuu ahaa eh, meedhaxdeedii waxbaad soo rugtid xaggee kaasoo gaadhay kaaga imaatay nabigana lama maqashid wax qurqa yidhaahdo sala allah alay wasalam diib buu ahaa rasuulka calay salaam dhididkiisaaba wuxuu adyab iib wax udgoon waxa uu udgoon ayuu dhididkiisa nabiga ahaa sala allah alay ali wasalam maca daalika diibka waa jeclaan jira darab calayhi salaatu wasalaam marka suurbaa iyo ka rayaxay kaliya waa dhici iyo xataa cuntadii xalaashaheedee wax ka raayaxa ahoo buquul iyo kudaaraha qaar lagu daro sida basash iyo toonta ayuu ka boodi jiray nabiga calayhi isalaatu wasalaam fadakala calaa ixdaahuma midood buu u galay faqaala daalika lahu arrinkiibay fuuse waxay tiri a waxbaa kaas u maqaafir baan cuntay muqmar baad cuntay faqaalad wuxuu yidhi bal sharibtu casara gumar ima soo dhawaabay marana dhamaynine wax afkaygu u dambeeyey malab buu ahaa cinda zaynab intijaxshi baana ka soo cabbay zaynab intijaxshateeda walan acuuda lahu kuna noqon maayo taxriim u ahay gudduma uu noqon maayo fanazala lima tuxarima maa xala allahu lak ilahi wuxuu ku xalaaleeyey maxaa iskaga xarimaysa adoo haweenkaada ku aaligelina ilaa qawlihi tatuuba tasniyadaasi licaaishata iyo waxafsa ayaa loo jeedaa toobadkeedaa la yidhi maxaa yeele qalbigii waa leexday arrin khalabaad ku dhacdeen caaisha iyo xafsaay waid asara anabiyu ilaa bacdi aswaajihi xadiian sheekada uu nabiga ku saray saweenkiisa qaar biqowlihi waa hadalkiisa uu yidhi bal malab buu ahaa waana iska xarimay dib loo cabi maaye qofna ha u sheegina markaasay sheegeen riwaayada marka axaadiista ay u badan yihiin waa midaas riwaayada kale waa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam jaariyadiisii maariya qibdiya u tagay oo kadib deena markay ka sheegatay gabadhii xaaskiisii aheed uu yidhi waa iga xaaraan ayib قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام ibn curwata can abi curwat bn zubayr bn cawaam can caaisha bimuminiin radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu aha yuxibu alxalwa walcasal xalwada jeclaan jirtay waa casala acadfu lkhaas cala alcaam wacallaa wixii macaan oo dhan fa kaana idaa salla alcashra casar markuu tukado daara calaa nisaa'ihi haweenkiisa dhan buu usoo wareegi jiray salaami jiray u dhowaan jiray nabiga calayh salaam fayadnu minhunna waa u dhowaan jiray oo xaaskiisii dhawaasho iyo khudlo iyo mucaanaqa iyo fayadnu minhunna waa u dhowaan jiray fadakala calaa xabsata buu u galay faxtabasa cindaha aktara wuxuu ku nagaaday xabse agteeda agtara wax ka badan mimaa kaana yaxtabis intii lagu yaqaaniyo inuu ku nagaado gurigeeda u joogo in ka badan ayuu ku nagaaday guryihii daashashkii nabiga iyo guryihii haweenka nabiga waa isu dhadhow yihiin isha lagu wadahayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshuu maraayo iyo tu walbaba inta uu ku nagaanayo waa la xisaabaya xisaab daqiiqa ku socota waa zawjaadkii nabiga calayhi salaam daahiraadka ah qiimaha badnaa saxaabiyaadka ah aswaaju rasuulilah fi dunya wal aakhira ayaa sidaas diirada iyo masayrka iyo mararka qaarkood nabiga calayh salaam inayba arrimahaas isku sameeyaan maxaad marinaysaa kuwa fasaltu can dalika arrinkii baan su-aalay ayay leedahay caaisha oo u kuurgalay u kuurgalay maxay tahay sababta xabsa ugu nagaaday waa soo maray zaynab ee sida mashuurka ah intuu ku nagaaday xabsa caaisha ayagaaba isku jeel ahaa masaladaa marka laga hadlaayo oo nabiga calayh salaam ka qayb qaatay inay ka joojiyaan caaisha waxay leedahay fasaltu can daalika faqiila lii waxaa lagu yidhi ahdad kolka dadka asulaamay maxaa aslamay oo xabsadgeeda ugu nagaada waxaa la ii sheegay oo soo helay ahdad lahaa imra'atu naag baa waxay u soo hadiyaysay min qowmihaa qowskeedaa cukatan qumbo min casali malaba qumbo malaba ayaa hadiya loogu keenay markaasay fasaqata rasuululahi sal slam cabsiisay waraabisay minhu qumbii xaggiisa sharba cabitaan inuu ka cabiy soo shubtay qumbana goormuu dhammaan arrintaa mudaysa on doontaa oo nabiga uu ku xidhnaan doonaa cabso iyo kudaahinteeda gudlaceeda markale waxay tiri warka waa ka jaraan umbaha unu dhamaysanay nabiga alai salaam saasa culamadu dhiisa xunka weel maqaar laga sameeyey weeyaan la mabdiyey kadibna weel laga dhigay afka si fiican looga mingaxay markaasaa subadka iyo xollabta iyo waxaa lagu shuban jiray inqaraba ah, so wax inqiraba ah lama jirto inqaraba ah. waa wax zuulay hadda muxuaha sibraan iyo eh, muabaashadeda xubkada iyo weelashii magada laga samayn jiray maqaarada ee baabacay bay ka yihiin oo hadda dadkii dambe ee jiilka dambe on dhanba ay waxbaba ay waxbaba ka soo gaareen hadda jarkab baa shaqeynaya wax la yidhaahdo garaangariskaasaa la isticmaali caagi baa la isticmaali abisuwadi noqota dixaan noqota tacalubta lagu gurani baa kala hadda carada haysta ayb weelashii u doonaaye ama geedaa laga samayn jiray ama maqaarkaa la mugdiyey ee codcodka iyo subadka iyo nuuca collabta lagu guran jiray ee intaas oo muddo ah kaydka ahaan jira khalaas waysucafa calaa cafan azaman waqtigeeda waa dhamaatay waa dhamaatay ayib fa caaisha marka warkaasay soo ogaatay faqultu waxaan idhi bay tiri caaisha haddaan ahay ama wallahi waa ku dhaartay lanaxtaalanna waan xeeladaysanaynaa lahu nabigaan u xeeladaysanaynaa saad oo goyn laheed xabsa iyo kunagaashaheeda dambe wadakatu daalika lisawda sawda bintu zamaan ku sheegay oo arrinta u raac waqultu waxaan ku yidhi idaa dakala calayka markuu kuu soo galo nabigu fa inuu sayadunu midkii sida ku naqaana wuu kuusoo dhowaan doonaaye faquulii lahu waxaan ku tiraada yaa rasuul allah akalta maaafiira akalta makhaafiir iskaafi makhaafiir miyaad cuntaya dumar fa inuu sayaquulu laki wuxuu ku dhihi doonaa laa ilaa waan og tahay xaqiiqadii waa saasa faquulii lahu waxaan ku tiraada maa haadihi riixu haddaba muxuu yahay suudhan kaasoo suuraysa wa kaana rasuulullahi sal si u yaqaanaan fiiri nabiga calayh salaam riix iyo wax quraay waxaas lama tuskay fainahu sayaquulu wuxuu ku dhihi doonaa laki adiga saqat ibni xabsatu ay waraabisay sharbata casal xoogo wax kabasho ood marabay siisay faquulila waxaad ku tirahdaa kasii harine jalasad nakluhu ah, tashwiish geli oo waxaad mashuushaysaa marabka laftirkiisi ka daba tagay meeshuu sarkiisa sarku hayay waxaad tirahdaa jalasad waxay ka soo dhalaysay naxluhu shinidii marabkan alcurfud ah, abqadii iyo ubaxii iyo mankii geedkaasi gumarta ee soo daaqday shinnada waxay daaqo u dhali marka waxaa weeye halkaas weeye marka urkayga suudha oo halkaas weeyaan marka waxaad ku dirtaa un marabkaa w ilaa wa ilaa urkaygu asaa ka yihin wasaaquul waan bihi anaga daalika arrinkaalo anagoo i ogtaa waan dhacayaa sidii baa la siiyey waquulihi anta yaa safiya safiya adna ku dheh haweenkii bay ku wareegaysa falamaa dakala calaa sawda markuu nabigu sawda usoo galay qaalat sawda waxay leedahay taquulu sawda caaisha waxay leedahay qaalat caaisha taquulu sawda markii dambe ka sheekayn waxay leedahay wallaahi aladii laa ilaaha ilaa hu ilahay baan ku dhaartay laqad kidtu waxaan ku sigtay an ubaadi'ahu inaan ku bilaabo oon kala hortago biladii qulti lii hadalkii aad igu tiri nabigu ku dheh wainahu asagoo lacala albaaq wainahu lacala albaaq albaabkaba asagoo soo maraaya kabinka oo weliba meel suurba laga suuriyo aan soo gaarin inaan kala hortagaan dabcay faraqan cabsi ninkii adeegaan ka cabsanay caaisha caaisha waa adag tahay marka warka asagaa ugu ilaa uu ilaa faqahi ka marka sideed ugu adkaysay dalkeed cabsi aan kaa qabo yaaban dabcaba inaan irid horada aan kaga hortago oo ah, waxkaas falamaa dana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu soo dhawaaday ila qaala waxay tiri yaa rasuul allah akalta makaafiira buu marmaad cuntageed uraayo suur badan wey qaala laa maya maxaad aratay qaala famahaadihi riixu maxay tahay adaba urkan qaala saqatnii xabsatu waxay waraabisay sharbata casarin afkayga marabkaasa u dabiya xabsa i siisay qaar waxay tiri jalasad naluhu naluhu shinidiisiba waxay ka soo dhalaysay haddaba marabkan alcurfud curfudka iyo abqada iyo manka geedkaasi kasoo dhalaysay falamaa dakala calaya namarku iisoo galay qultu lahu waan ku yiri uma dakala calaa safiyu u galay faqaala midla daalika warkii lisu daqiiqad yar baa waxooda ba lisu waxaan jirin baa waxaa laga dhigay wax jira oo nabiga ku qanciya calayh oo yiri intaasoo war ah oo dirba maarata dadka isu anaga waxbaa jira qaala dalaala calayhi salaatu wasalaam biabihi wa ummi ana allaha yaclamu lqeyb wixii ilaahay waxyooda oo ilahay u sheega mooye inu cilmu qeybkuuna ogeen dhabartiinna waan ogahay waad isku kulaateen warka warkaa tiraadeen warkiina waad la socdaa ma dhigin nabiga calayh salaam ee wuxuu yidhi malabku ahaaye waba iska dhaafayba dib damba malabkeed u cabbi mahayn falamaa dakala calaa xabsa qaalat yaa rasuula allah markii haddana wareegii maalintii dambe gab walba weynunta xabsa haddii ugu soo wareegay nabigu wuxuu ku waxay ku tiri miyaana kugu shugayna xogoo xig oo malabkii maalin kaaga dhibciyo qaala wuxuu laa xaajata lii bihi dadka madigadah furug baa ka soo baxay muddaduu ku nagaan jiray waaka dimbo nabiga waa soo dooyay qaala taquulu sawdaa waxay leedahay subxaana allah bay leedahay sida nabiga calayhi salaam ushirka oreereeyo maarata ugu masayrkii beeshu gaarsiiyey subxaana allah wallahi baan ku dhaartay laqad xaramnaa waan ka xarimnay caaishay makashiihaysa caaishaay malabkii waan ka xarimnay nabiga hadalkaasi qalad naga ah, ku qaal qultu waxaan ii tiri caaisha laha waxaan ku yidhi sawdo oo yar gagabtay oo calootidaa uu soo galay markaan arkay uskuti yaan ku idhi ams ah, ah, warkaas daga ahaa yaan calolwe lagaa helin qaala abu isxaaq ibraahiim ahaa abu isxaaq ibraahiim saaxibu muslim ingirigiisa saaxibu muslim kitaabka isagaa wariyey kaawiyatu kitaab xadaana xasan binu bishr bnu qaasim baa noo warramay qaal xadaana abu usaama bihada sawac sanadka wax la mid ah marka asaga iyo sheekhiisii muslim maanta way kulmeen way siman yihiin abu usaama ayaa iskugu imaadeen mutaabacada fiihi waa nooc ka mid ah anwaacu alculuum xadiidka caaliga la yidhaahdo alcaali wanaazil muxsanka laga hadlaayo culuwu anwaac buu leeyahay culuwu anwaac buu leeyahay mid musaafaxa la yidhahdaa jirta oo ardaygii sheekhii kaanahum tasaafaxa wastamaca fii sheekin waaxid marka kanoo kale marka waa culuwi weeyaanoo ardaygii muslim baa maanta sheekhiisii wuxuu kula kulmay fii sanadii abu usaama halkaas isku kulmay marka mutaabacaadka waana mutaabaca waana guluw oo maanta abu isxaaq ibraahim kor buu u kacay bixayd uu sheekiisa la simay waxadaanii suweyd binu saciidin qaala xadaana cali bn musir can hishaam bin curwa bihada sanacw allah abarakatu